الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من بنى مسجدا wuxuu baabu yahay man axad banaa dhisay masjidan masjid yani fadliga uu leeyahay iyo ajarka laga helayo qal waxa ui buhaari xadaana yaxya bnu sulaymaan aljucfi qal xadaani bnu wahbin cabdulahi bni wahb alqurashi qal ahbaranii camr bn اlxari durat alhawaas lagu naanayso ana bukayran waa ibni cabdillaahi اlashaj xadaثahu ana caasima bna cumar bni qataada alanصaari xadaahu anahu samica cubayd allah bn اlswad alkhawlani anahu samica cumaan bna cafan radi allahu tacala canhu yaquul isagoo leh cinda qowli اnnaasi dadka hadalkooda agtiisa fiihi ay ka hadleen xaalkiisa xiina bana xilligii uu doonay inuu dhiso masjid rasuul sal اllahu alayh waslm masjidka nebiga yani inuu yidhi markay dadku ka hadleen xilligii uu doonayo masjidka inuu dhiso inakum idinku akartum waad badiseen hadalka wainii anigu samictu nabiya sal اllahu alayh waslm nabiga ayaan maqlay yaquulu isagoo leh man axad banaa dhisa masjidan masjid qaala bukayrun waxau hi alshaj xasibtu waxaan u maleeyey anahu qaala shiikhiisuu sheegaya annahu qaala inuu yidhi caasim yabtagii bihi isagoo ku dalbaya dhiskaas wajha allaahi wejiga alle iyo ilaahay dartii bana allaahu alla waa u dhisaa lahu isaga milahu ee kaa uu dhisay mid lamida mida fi ljannati jannada ayaa looga dhisaa xadiidku wuxuu tilmaamaya fadliga kusugan masjid in la dhiso qisada la soo qaatayna waa qisadii shalay aanu soo tilmaanay cumaan ibnu cafaan xilligiisii ayaa wuxuu doonay masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam inuu waasiciyo dhiskiisana uu wax ka bedelo saynu shalay soo marayna dabeedna hadalkii baa lagu badiyey waxaana la jeclaysanayay inta badan dadku kuma dhiiradaan wixii cusub ee ta kale masjidkii nabiga calayhi salaau wasalaam qaabku u dhisnaa in wax laga bedelana hadal baa ka soo baxay markii hadalkii batay ee uu go'aansaday masjidka inuu dhiso xiina bana ay araada an yabni uu doonay masjidka inuu dhiso wuxuu soo qaatay xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam man bana lilahi masjida bana allahu lahu milahu fi ljanna haddii qofku ilaahay dartii uu masjid u dhiso mid la mida ayaa ilaahay jannada uga dhisaa waa xadiidka ugu caansan waxa wey loo daliishado fadlu binaa masaajid masaajidada in la dhiso nabiguna alayhi salaau wasalaam amar buu ku bixiyey xadiiu caaisha radia allahu tacaala sunanta ku yimi walow khilaafuu ku jiro ama mawsuulba mise waa mursal amara bibinaai almasaajidi fi duur wa an tunadafa wa tuayib nabigu wuxuu amray xaafadaha masaajida in laga dhiso masaalix badan baa ku jirta masaajidadu inay bataan oo xaafad walba ama meeshii masjid looga baahan yahayba masjid laga dhiso fadaaisha ku suganna waxaa ka mida masjid aad dhisto abcan markaanu leenahay aad dhisto waxaa soo gelaya inaad gacantaada ku dhisto waxaa kaloo soo gudagelaya inaad kharashkii bixiso oo waxa wey cidi ay dhisto labaduba waa dhisma wey aad dhisayso qofku hadduu masjid dhiso ama xoolihiisa ku dhiso ama tacabkiisa ilaahay mid la ayuu uga dhisaa jannada uga dhisaa gurigaa guri la mida eh, imaamu axmedna waxaa ku yimi bacd alalfaad uu soo warinayo bana allaahu lahu afdala min aljanna fi ljanna kii uu ka dhisay mid ka wanaagsan baa ilaahay jannada uga dhisaa taasina waxay nooga jawaabaysaa ishkaal laga yaaba in laysu keeno alla subxaanahu watacaala wuxuu leeya man jaءa biاlxasanati falahu cashru amaaliha waxay ahayd haddii uu guri dhiso toban in annada looga dhiso toban jannada in looga dhiso marka macnuhu wuxuu u dhacayaa gurigii uu dhisay adduunyada ka dhisay mid ka fadli badan oo ka qiimo badan ayuu ilaahay jannada uga dhisayaa kaa jannadu toban iyo ka badanba waa ka qiimo badan yihi macnaha waa lagu macnayey oo looga jeeda xadiidkan xagga tayada iyo wanaagga looga jeedo macnaha noocaasa looga jeedo milahuna waxaa lagu macnaynaya yani milahu fi nawci wاljins camalka uu sameeye waa dhis dhiskaasaa jannada looga dhisaya yani awaabkiisu waa dhis weeye wax kale ma waa dhisma wey camalkiisu hadduu noqdo cunto uu bixiyeyna awaabkiisu mid la miduu noqonaya macnaha noocaasaa lagu tawjiihinaya laakiin laga hadli maayo dhismo keliya in loo dhisayo ama guri keliya in la siinayo laga hadli maayo waa loo badinaya oo waa loo labanlaabaya laakiin maadaamuu dhis sameeye dhis la mida oo dhis ah ayaa maalinta qiyaame jannada looga dhisaya xadiika waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa masjidkii haddii la cusboonaysiiyo kaa dambe cusboonaysiiyey inuu isaga laftiisu yahay qof masjid dhisay man bana masjidan cumaan masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu cusboonaysiinayay xadiika ayuu u daliishaday markaa masjidka haddii la inshaynayo la bilaabayo iyo haddii la cusboonaysiinayo iyo haddii laga qayb qaadanayo dhiskiis intuba waxa wey waa soo gudagelayaan oo ajarka waa helayaan baabun wuxuu baab u yahay yahudu waa qabanaya binusuuli nabli leebabka afafkooda ayuu qabanaya ida mara haduu soo maro fi masjidi masjidka yani masjidka haddaad soo dhex marto ama aad ku sugan tahay leebka bilaagalka ah aan galaysnayn iyo wixii af leh in afka la qabto si aan dadka loo dhibaatayn qaala waxa ui bukhaari xadaana qutaybat bnu saciid ibni jamiil bni ariif abu raja albaqlani albaqhdaadi qaala waxa uhi xadaana sufyaan waa ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali qaala waxau hi qultu licamr wa camr bni diinaar almaki sufyaanna inuu ibnu cuyayna yahay halkaasaynu ka ogaanaynaa waa sufyaan ibnu cuyaynat almaki min ahli maka ayuu ahaa wuxuu ihi sufyaan ibnu cuyayna qultu licamrin waa ibni diinaar almaki waxaan ku wii samicta ma ka maqashay jaabir bna cabdillaah radia allahu tacaala canhuma yaquul isagoo leh marna waa soo maray rajulu nin fi lmasjidi masjidka walxaal macahu sihaamun isagoo leebab sita aansooyin isagoo sita faqaala lahu rasuulu lahi sal اllahu alayh wasalam amsik qabo binisaaliha afafkeeda qabo cilada loo qabanayaana xadiikaa soo socda inoo sheegi doona insha allahu tacaala anlaa yusiiba axada min almuslimiina bimakruuh aabbi'ada si aanu dadka muslimiinta axad ka aanu dhibaato u gaadhsiin aadaabta masjidkay ka tahay yacnii hubka lala soo galayo in la ilaaliyo hadda inta badan leyb lama isticmaalo hubabkan kale la isticmaalo ammaanka in loo xidho ammaanka in loo xidho wixii lagaga nabadgelayo in waxaweeye la sameeyo ayaa waxaweeye muhiima waa aadaabta masjidka baabun ama baab lmuruuri wuxuu baab u yahay in la soo maro fi lmasjidi masjidka qaala waxa uu ihi bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil atabudaki qaala waxa uu ihi xadaana cabdulwaaxid ibni ziyaad alcabdi albasri qaala waxa u ihi xadaana abu burda ibnu cabdillaah wa ibni abi burdata ibni abi muusa alashcari qaala waxau hi samictu abaa burdata waa awowgii abi burda bni cabdilaah bni abi burdata bni abi muusa samictu abaa burda abaa burda ayaan maqlay waa awowgii can abiihi oo ah abi muusa alashcari can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala waxau hi man mara kii soo mara fii shayin shay oo min masaajidina masaajidadayada ka mida aw aswaaqina binablin leebkii la soo mara falyahud ha qabto cala nisaaliha afkeeda laa yacqir yaanu dhaawicin bikafihi qacantiisa musliman muslim yaanu ku dhaawicin yani cilada loo diidaya waa qof muslima si aanu waxu yeelin oo aanu wax u gaadhsiin marka baab lmuruuri fi lmasjidi halka waxaa u qadaran binisaan masjidka in lala soo dhex maro waxa weeye leebab binibaal leebab iyo wixii la mida ah. in lala soo dhex maro maxaa la yeelaya waa aadaab laysu jideeye wey alfaada qaar waxaa ku yimi xata laa yusiiba axada min almuslimiina biada si aanu muslimiinta dhibaato u gaadhsiin baabu shicri fi lmasjidi wuxuu baabu yahay gabayga fi lmasjidi masjidka dhexdiisa lagu gabyayo ma banaanyo mise ma banaano qaala waxa uri bukhaari xadaana abulyamaan wa alxakam bnu naafic alximsi qaala waxa uri ahbarana shucayb ibni abi xamza can الzuhriy qaala waxa uri ahbaranii abu salama ibnu cabdالraxmaan ibni cawf الزهري أحد الفقهاء السبعة أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري صحابي جليلك قبياغي النبي عليه الصلاة والسلام أيو مغلى يستشهد isagoo markhaati gashanaya abaa hurayra radia allahu tacaala canhu oo la anshuduka allaha ilaahay baan kugu adhinaya oo kugu weydiinaya magaciisa hal samicta nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga miyaad maqashay yaquulu isagoo leh yaa xasaanu xasaanow ajib ka jawaab can rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam alle yani difaacida ad ka jawaab waxa lagu eedaynayo ajib difaacan can rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam allaahumma ilaahayow ayidhu ku xooji biruuxi lqudus jibriil calayhi salaam ku xooji qaala abu hurayra waxau hi nacam haa yani nacam samictu waan maqlay nabiga calayhi salaau wasalaam oo sidaa leh masjidka dhexdiisa in lagu gabiyo ayuu baabkan u yahay imaam lbukhaarina wuxuu u daliishanaya xadiikan lafdigan inuu masjidka dhexdiisa xasaan uu ku gabyeyey kuma cadda laakiin alfaada kale ee xadiidkani uu leeyahay baynu ka fahmaynaa mara cumar wa xasaanu yunshidu fi masjid cumar baa soo maray xasaan oo masjidka ku gabyeeya xasaan oo masjidka ku gabyeeya dabadeedna falaxada ilayhi cumar cumar baa aad u eegay yani eegma uu diidayo waxa uu samaynay waana de isluub hadda la isticmaalo oo waxaa la saluugsan yahay in xoogun loo eego dadka soomaalida xagga yurub jooga waxyaabahay sheegan waxaa ka ah. marka saf la gelayo ama nidaam iyo dambayn cidina aanay khasbayn meel baa doonaya wax laga iibsado dadku si otomatiga isaga faylayan marka waxa laga yaabaa mid soomaaliya aan waxaaba danaynayn inuu agga kasoo wareego sidaado adigu dusha ninkaa waxiibinaya agga hore kaga kaalay cidi la hadli maysa saasumbaa loo eegaya indhahumbaa lagu dilaya waxay idhaahdeen indhaha laftooda hadal iyo canaan iyo hifidii wax walba kaaga daran indhahun aan kaa jeedsanayn kugu guban oo ku gubaya ayaa lagugu dhibaya marka xadiikaasi wuxuu tilmaamaya falaxada ilayhi cumar cumar baa aad u eegay eegma uu ka fahmay xasaan in la diidan yahay waxa uu samaynayo dabeedna waxau i qad kuntu unshidu fiihi wa fiihi man huwa khayru mink masjidka dhexdiisaan ku gabiyey iyadoo cumarow qof kaa fadli badani masjidka uu joogay nabigu u jeeda calayhi salaau wasalaam kadibna wuxuu markhaati gashaday abu hurayra radia allahu tacaala isaguna markhaatigii waa u furay xadiika laftiisa lafdigan aynu hayno si xeel dheer baa looga fahmaya macnaha noocaas oo ah banaanaanshaha uu bannaan yahay masjidka dhexdiisa in lagu gabyo oo masjidkana aynu ka fahmayna waayo xasaan gabaygiisa waxaa la tilmaamay ajib can rasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam inuu ku difaacayo nebiga in lagu difaacaana ma xaq ba mise waa allahuma ayidhu biruuxi اlqudus jibriil inuu u hiiliyo oo garab taagan yahayna xaqunbuu garab istaagaa wuxuu hadduu xaq noqdana dee way bannaan tahay masjidka gudihiisa in lagu sameeyo hadduu xaq yahay marka siyaaqa xadiidkan laftiis iyo sida uu u taxan yahay ayaynu ka fahmaynaa gabaygii haddii uu yahay islaamka mid lagu difaacayo inay bannaan masjidka dhexdiisa in lagula yimaado ama lagu gabiyo eh, laakiin asalka masalada axaadii kale ku timi oo uu ka yahay xadiikii camr bni shucayb can abiihi can jaddi oo sunanta ku yimi eh, tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyo ibnu ay soo saarayaan oo uu leeyahay camr bni shucayb can abiihi can jaddi nahaa can tanaashud اlashcaari fi lmasaajid nabigu wuxuu diiday calayhi الsalaau wasalaam masjidka dhexdiis in lagu gabiyo nabigu waa diidi sidee laysu waafajinaya xasanna masjidka gudihiisa ayuu ku gabyayey xadiikiisu waa muttafaqu calayh xadiikan camr bni shucayb ee sunanta ku yimi waa xasan saynu hore usoo tilmaanay camr bni shucayb an jaddi in la daliishanayo wma lcamr bni shucaybin can abi can jadihi falakharuuna xtaja bi xamlan ljadihi cala aصaxaabi waqiila bilifsaaxi wsticaabi wataynu hore usoo tilmaanay nushada camr bni shucayb can abiihi can jaddi sanadka ina gaadhsiinaya camr bni shucayb hadduu sugan yahay waana sugan yahay inuu noqonayo xasan inuu noqonayo labada xadii waxaa laysu waafajinaya gabaygu hadduu gabayga xasaan oo kale yahay xaq uu yahay ee diinta lagu difaacayo wanaagga laysku wax wanaagsan lagaga hadlayo waxa wey way bannaantahay masjidka gudihiisa in lagula yimaado waayo wuxuu la yahay hadalkii wanaagsanaa ashicru kalaam xasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix gabaygu waa hadal gabayga kiisa wanaagsanina hadal wanaagsan buu la yahay kiisa xunina hadal xun buu la macnayahay xadiidka diidmada tilmaamayana waxaynu ku qaadaynaa gabayga aan macnaha lahayn ama diradiraalaha ah ama faanka ah ama xaalad abuur iyo qabyaalad iyo wixii lamida ka hadlaya gabayadii jaahiliga kuwa noocaasa lagu qaadaya inaga lafteennu gabayadeenni horena dee kuwaasunbay u badan yihin geelqaad iyo faan iyo waxyaaba noocaas waxaana jirta hadda oo nidaam caalamiya ah oo maraykanku uu ka dambeeyaa iyo uniska iyo hay-adahan umam mutaxida ay ka dambeeyaan ummadaha muslimka ah hidahooda iyo dhaqankoodii ee taariikhdoodii ka hadlaysa in aad loo buunbuuniyo aad loo buunbuuniyo oo taa macnaheedu yahay dhaqamo ay ka guureen oo aan wanaagsanayn oo sharciga alla u diidayo oo xilligii jahligu badnaa aad u faafsanaa kuwii noocaas ahaa gabayadii ku soo baxay xilligaa in la nooleeyo gabayada inta wanaagsan ee wacdigaa cidi danayn mayso ee la isugu yeedhayo ee aad loo danaynaya la buunbuuninaya waxa weeye intaa uu fasaadku ku jirayo wixii la mida meelo badan baa laga bilaabay ciraaq oo kale innaga ilaahay mahadiidda abka ab muslim baynu ahay laakiin wadamada muslimiinta xitaa carabta qaar ka mida baabil iyo kancaaniyiin ummado tegayoo aan muslim ahayn xitaa nabi maxamed alayhi salaau wasalaam iyo ciisa alayhi salaamba ka horeeyey eh, oo aariyo qadiima ayni qabla milaad aa qabla milaad saddex kunoo sano intaanu ciise dhalan ummadihii dhulkaa ku noolaa dhaqankoodii iyo waxay aaminsanaayeen iyo waxay caabudayeen iyo aaaartoodii in la soo kiciyo marka inaga xaalkeennu waaba dhow yahay eh, laakiin dadyowga qaar baa lala tiigsanaya gaalnimo iyo meelo fog iyadoo laleeyahay taariikh baa leedihi ka soo jeedaan dhulkiinu sidaasuu ahaa xadaaradaasuu lahaa la buunbuuninayo ee ta noocaasna dee fasaad badan baa ku jira marka wixii wanaagsanna waynu ka qaadanaynaa gabayadii soomaaliya waa la muujinaya wixii laga guuray diinta khilaafsanna halkeeda ayaa lagu cadaynaya laakiin hiddo dhaqan in laysu hoosgeliyo ama la yidhaahda abwaaman hebel gabayadiisii wey waa in la soo wada qaataa iyadu waxa weeye sax ma ah waa layska kala gabayga kiisa wanaagsanna waa wanaagsan tahay nabiguna waa daneeyey calayhi salaau wasalaam oo xasaan ibnu haabit markay qabaaishu u yimaadaan abwaaniintoodana xasaan baa u jawaabayay waa xataa kuwa soo islaamee soo booqda khuabadooda iyo aftahaanadoodana aabit bnu qays bni shamaas ayaa loogu yeedhay oo u jawaabayay marka gabaygu waa hub muhima oo dacwada loogu hiilinayo dhinac kalena waa hub khatara oo sharka looga faaiidaysanayo haddii looga faaiidaysto khulaasat lqowl gabayga wanaagsan masjidka gudihiisa waa ku bannaan tahay wixii deelqaafa amaan wanaagsanayn ama sharciga khilaafsanna masjidka gudihiisa waa loo diidaya nabiguna waa diiday alayhi salaau wasalaam nahaa can tanashud lashcaari fi masaajid baabu aaabi xiraabi fi masjid wuxuu baab u yahay asxaabu xiraab kuwa warmaha u ama murjiska fi masjidi masjidka gudihiisa yani masjidka gudihiisa inay ku ciyaaraan iyo wixii la mida qaala waxa uri bukhaari xadaana cabdlcaiiz bnu cabdillaah waa ibni yaxya alcaamiri almadani qaala waxa uri xadaana ibrahim bnu sacd waa ibni ibrahim bni cabdiraxmaan bni cawf aلzuhri can salix waa ibni kaysaan almadani can ibni shihaab muxamed ibni shihaab aلzuhri qaala waxa uri ahbaranii curwaة bnu zubayr bn اlcawaam ana caaisha radi allahu tacaala canha qaalat laqad ra'aytu waan arkay rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla yowman maalin calaa baabi xujratii qolkayga albaabkiisa ayaan ku arkay wlxaal alxabashatu xabashiduna yalcabuuna ay ku ciyaarayaan fi lmasjidi masjidka gudihiisa warasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii allana yasturunii uu igu asturayo biridaa'ihi go'iisa anduru anoo eegaya ilaa lucabihim ciyaartooda anoo eegaya ay masjidka ku ciyaarayaan zaada waa ziyaadiyey ibraahim bnu lmundir bni cabdillaah alsadi qaala waxa uhi xadaana bnu wahbin qaala waxa uhi ahbaranii yunus waa ibn yaziid alayli can ibni shihaab zuhri ama ibnu shihaab ninka ka warinaya haddii yunus laga dhigo la ilaaqo waa yunus ibnu yaziid alayli horeynusoo tilmaana ee ragga ka qaadanaya ibnu shihaabna waa nimanka ugu caansan wey axaadiistiisa badsaday can curwata can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat ra'aytu nabiya sal allahu alayhi wasalam nabiga ayaan arkay walxal alxabashatu yalcabuuna ay ku ciyaarayaan bixiraabihim waxa weeye warmahooda ama murjiskooda maxalu shaahidku waa halka dambe waa lafdigan dambe ka hore wuxuu tilmaamaya inay masjidka ku ciyaarayeen laakiin ka dambe wuxuu tilmaamaya imaam albukhaari wuxuu baabaystay oo warmahooda inay ku ciyaarayeen masjidka dhexdiisa ayuu tilmaamaya eh, xadiikan waxaa laga qaatay masjidka gudihiisa lucbadaha ujeeddada leh ee looga jeedo in muslimku jirkiisa uu ku dhiso ee cadowga ugu diyaargaroobo lagu tababarto ciyaaraha noocaasa in la ogolyahay wax allaale wixii jihaadka inagu kaalmaynaya aljihaadu fii sabiil illah inay bannaan masjidka lagu sameeyo waxaa ka mida ah, in lagu ciyaaro warmihii oo kale yacni la isdhaafsado sidii cid ku dagaalamaysoo kale waa nooc waxa weeye tababara seefihii baa la mida hubabka qaybihiisii kala duwanaabaa la mida waxaa la mida in lagu legdamo masjidkii lagu legdamo waayo dagaalka loogu baahan yahay iyo waxyaabaha la ah ciyaarta noocaasoo kale ah ee aan looga jeedin ciyaarnimo keliya aan looga jeedin iyo madadaalo looga jeedin laakiin maqsuudle ama ujeedaleh ta noocaasa waa loo ogolyahay laakiin shuruud baynu ku xidhaynaa shuruuddaas kow masjidka wixii loo dhisay asalka uu ahaa waa cibaado waa salaad in lagu tukado waa qur in lagu akhriyo cibaadooyinka tooska ah dadkii samaynayay waa inaan la dhibin haddii la diiday laa yajharu bacdukum cala bacdin fi lqiraa'a dadkii qur-aanka akhrinayay haddii layidhi codka kor ha qaadina oo ha isdhibina ka mudan kii qur akhriyay ama tukanayay mid kale inuu waxa weye ciyaar iyo lagdin iyo wax noocaasa masjidkii uu ku sameeyo ee dadka tukanaya masjidka jooga cibaadaysanaya waa inaan la dhibin waa shari weeye shardiga labaad ee masjidka waa in la ilaaliyo laftiisa daaqadihiisa albaabadiisa dhiskiisa gogashiisa waa inaan wax la yeelin masjidkii waa in la ilaaliyo oo nadaafadiisa la ilaaliyo oo masaalixdiisa la ilaaliyo iyaduna waa muhim haddii masjidka wax la yeelayo ama ciyaartaasi ay waxyeelayso waxaanu leenahay ma banaana masjidka dhexdiisa ciyaarta lagu samaynaya ta sida aynu sheegnay ciyaarta lafteedu waa inay tahay mid ujeeddo leh mid yool leh wax wanaagsan looga dan leeyahay waa inay tahay waxyaabaha haddii la helo way bannaan tahay sunno ma aha oo odhan waa sunne masjidka in lala soo raadsado laakiin la diidi maayo haddii intaa la helo laakiin mar walba afdal waa in meelo kale lala doonto oo masjidka laga ilaaliyaa habboon oo wanaagsan macnahaasuu xadiidku inoo tilmaamaya baabu dikri lbayci wuxuu baabu yahay iibka in la sheego ee wax la iibinayo iyo washiraa'i soo iibsad ee in la sheego cal mimbari mimbarka dushiisa filmasjidi masjidka gudihiisa yani in wax la iibiyo iyo in wax la iibsado in la sheego yaa lagu hodmin waa sheegid wey mimbarka dushiisa ayaa waxaa la sheegayaa iibin iyo soo iibsasho ayaa la sheegaya qaala waxau hi bukhaari xadaana caliy bnu cabdillaah waa almadini haddii caliy bnu lmadini uu sheego xijaaziyiin bay isla ahaayeen can yaxya waa ibni saciid alansaari can camrata binti cabdiraxmaan ibni sacd alansaariya can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat atatha waxaa u timi caaisha bariira gabadha la yidhaahdo tas'aluha iyadoo weydiinaysa fii kitaabatiha waxa weeye heshiiskeeda nujuum kitaaba haftadii heshiiskii ay gashay oo kitaabada waxaa la yidhaahdaa adoonkii sayidkiisa inuu kula heshiiyo lacagtaa hadduu bixiyo uu xoroobayo lacagtaana uu bixinayo hafta uu ku bixinayo bil walba uu qayb bixinayo marka lacagta in loogu kaalmeeyo ayay caaisha ugu timi faqaalat waxay tidhi caaisha in shiti aad doonto acaytu waan siinayaa ahlaki ehelkaaga yani qoyskii ay heshiiska la gashay addoonka ayuu ahayd lacagtaba waan wada siinaya wayakuunu waa ahaanaya alwalaau walihina lii anuu ii sugnaanaya waxa uu yahay qof addoona haddii aad xorayso walow aad kitaabo ku xorayso heshiis iyo lacag uu bixinayo walaha waxale qofka qofkaas ayaa iskaleh qofkaa xoreeyey marka caaisha waxay leedahay lacagtan haftaday kaa sugayaan ay kugu xoraynayaan anaa wada qadimaya in shi'ti an acuddaha lahum hal mar haddaan u wada tirinayo wayakuunu walaauka lii alfaadda qaar bay noogu iman doontaa walahagana aan yeelanayo oo taa macnaheedu waxay noqonaysaa caaisha ka iibsanaysa kadibna lacagteeda ayay ku xoraynaysa lacagtanay siinaysaa waa lacag iibsashaa kadibna way xoraynaysa lacagta inaan wada bixiyo kadibna aan walaha yeesho wa qaala ahluhaa ehelkeedu waxay yidhaahdeen dabcan riwaayaadka kalea faahfaahinaya ehelkiibay ku noqotay hadalkii caaisha ayay sheegtay wa qaala ahluha ehelkeedu waxay yidhaahdeen in shita haddii aad doonto acdaytiiha waxaad siinaysaa maa bai inta hadhay baad ka bixinaysaa waqaala sufyaan sufyaan ibnu cuyayna waxau hi maratan mar in shiti haddii aad doonto actaqtiha waad xoraynaysaa wayakuunu alwalaau lana walahana annagaa yeelanayna labaduba way isu tegayaan yacni caaisha waxay ku idhaahdeen lacagta wada bixin mayse ee intii ku hadhay oo keliya baaqiga unbaad bixinaysaa intii horena xukumkeedu waa kitaabo xukumkana annagaa yeelanayna oo waxa loo xoraynaya maaha caaisha lacagti inaad ka wada bixiso ee waxay u xoroobaysaa mukaatabadii adiguna baaqigii bilihii ku harsanaaunbaad bixinaysa welihiina waxaa yeelanaya ciddii heshiiska la gashay caaishana waxay noqonaysaa qof ku tabarucay baaqigii mukaatabada ama heshiiska inta ka hadhay ayay noqonaysa ama wadabixi lacagta haddaad doonto laakiin walaha annagaa yeelanayna oo adoontaasi annagay mawla noqonaysa oo haddii ay dhimato maalan dhaxalkeeda annagaa yeelanayna waxyaabaha ka dhalanaya axkaamta ka dhalanaysa in laysdhexlayo falama jaa rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam goortii alla u yimi dakartuhu dalika masaladaasaan u sheegay faqaala waxa uhi nebigu ibtaaciiha soo iibso faactiqiiha kadibna xore faina alwalaa walaaha waxaa iskaleh liman actaqa ciddii xoraysay baa iskaleh waa tacliil waxaad sidaa u yeelaysaa qofka lacagta bixiyey ee soo iibsaday baa walaha iskaleh ee xoreeyey uma qaama waa istaagay rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla cala lmimbar mimbarka dushiisa ayuu istaagay qaala waxa uhi sufyaanu maratan fasacida waa fuulay rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam cala mimbar mimbarka ayuu fuulay faqaala waxa uu ihi maa baalu aqwaamin qolyo xaalkoodu muxuu yahay yashtariduuna shardinaya shuruudan shuruud shuruudaasoo laysa fii kitaab illaah kitaabka alle aan ku sugnayn man axad ishtarada shariya shardan shari laysa fii kitaab illaah kitaabka alle aan ku sugnayn falaysa lahu shardigaasi u ansixi maayo oo u sugnaan maayo bimacnaa loo tixgelin maayo wain ishtarada haba shariyu miata mara boqol jeer shariba ha samaysto wax kasoo qaad maleh qaala caliyu caliy bnu lmadiini waxa ui qaala yaxya wacabdulwahaab can yaxya bni saciid waxa uu ka yidhi can camra alxadiia xadiika wqaala jacfar bnu cawn can yaxya qaala waxa ui samictu camrata qaalat samictu caaishaa alxadii rawaahu mali maali baa isaguna soo wariyey can yaxya bni saciid alansaari can camrata ana bariirata walam yadkur ma sheegin sacida almimbar lafdigaa lama sheegin xadiikani meelo badan buu inoogu iman doonaa oo ilaa dhowr iyo labaatan goobood dhowr iyo labaatan goobood wax gaadhaya ayuu xadiikan inoogu soo noqnoqonaya laakiin meesha uu lafdhabarka u yahay waa bayca iyo axkaamtiisa maxalushaahidka haddaynu ku bilowno dikru lbayci washiraai fi lmasjid nabigu calayhi salaau wasalaam masjidka dhexdiisa isagoo mimbarka fuushan ayuu wuxuu ka hadlay mukaatabada heshiiskaas la kala iibsanaya bariira iyo heshiisyada lala galay ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam kaga hadlay taasi way bannaantaha hadalna maleh yani axkaamta bayca iyo shiraha iyo wixii ku saabsan iyo min baabi alkhadar dad wax kale iibsada in laga sheekaynayo oo hadda aan lagu curinayn iib aan meesha lagu curinayn waxyaabahaasoo dhan in la sheeg sheego iib iyo soo iibsasho wax basiya malaha waa sida uu baabaysanaya imaam lbukhaari laakiin in lagu kala iibsado lafteeda xadiiku kama hadal taana axaadii baa ku timi oo uu ka mid yahay xadiikii nabigu ui alayhi salaau wasalaam ida ra'aytum man yabiicu aw yabtaacu fi lmasjid faquluu laa arbax allahu tijaarata sunanta ku yimi haddaad aragtaan qof masjidka wax ku iibinaya ama masjidka dhexdiisa wax soo iibsanaya waxaad ugu jawaabtaan ganacsigaagaas faaiid kama heshid ilaahay faaiid kuguma siiyo laa arbax allaahu tijaarataka ay fi lmasjid ganacsiga aad masjidka gudihiisa ku samaynayso ilaahay wax faaiidaa kama siiyo haddii faaiid laga waayana de iska khasaare waana habaar bay noqonaysa jumhuurtu waxay idhaahdeen masjidka gudihiisa in wax lagu kala iibsadaa waa karaahiyo waa laga haboon yahay laakiin haddii iibku u dhaco iibku waa ansaxaya xukumkuna waa karaahiya yidhaahdeen waa wax laga haboon yahay laga fiican yahay qowlka labaad oo sida xanaabiladu ay qabaan waxay leeyihiin iibku ma bannaana hadduu dhacana ansixi maayo waxayna daliishanayaan habaarku wuxuu calaamad u yahay aygaas inaanu bannaanayn marka masjidka gudihiisa iibkiibaa la diiday iibkaa la diiday in la sameeya waxa wey waa manhi nahyigana waxaa ka dhalanaya fasaad oo iibkaasi ansixi maayo adaanka labaad salaada jimce waa la diiday in wax la kala iibsado ilaahay wuxuu i wadaru lbayc iibkaa laga tago idan iibku waa manhi xiliga noocaasa in wax la kala iibsada maadaama la diiday xiliga noocaasa iibka noocaasi ansixi maayo tanina waa lamid bay idhaahdeen qowlka saddexaad oo bacdulmuxaqiqiin ay ku tagayaan waxay leeyihiin masjidka gudihiisa in wax lagu kala iibsadaa xaaraan wey yani jumhuurtu waa karaahiya yidhaahdeen waxay dhahdeen way ka badan tahay waa xaaraan laakiin haddii iibku uu dhaco waa ansaxaya oo lala kala noqon maayo baycuna waa saxiix waxay la mid tahay masaaisha aynu soo tilmaannay oo ah jihadu inay kala soocan tahay meel bay ku dhacaysaa oo waa booska ayuu ku dhacaya booska noocaasa iibka dhacay ma bannaana bannaanaanshuhuna wuxuu ku dhacaya bayca maadaama shuruudiisii iyo arkaantiisii ay u dhan yihiin calaamadihii uu ku ansaxayay baycina waa ansaxaya bayciina waa ansaxaya laakiin waxaynu ku soo koobaynaa baycu mar walba isagu waa ansaxaya laakiin ficilka in la sameeya ma karaahiya sida jumhuurtu ay qabaan mise xaaraan buu gaadhsiisan yahay labadaa qowlba waa xoog badan yihiin axwadkuna waxa uu yahay in lagala fogaado iibabka xadiidka masaail badan baa laga qaadanaya halkeeda inoogu iman doontaa insha allahu tacaala aynu ku faahfaahin doonaa xadiikanna culimmada qaar kutubbay ka alifeen mid ka badan ay ku jamcinayaan fawaaidiis xadiikan fawaaida laga faaiidayo oo aad u badan baabun wuxuu baab u yahay attaqaadi in dayntii la iska dalbo oo la ysku qaanado iyo wlmulaazamati in la isku dhago oo la isqabsado fi masjidi masjidka dhexdiisa yani qofkii qof dayn ku lahaa inuu masjidka dhexdiisa uu idhaahdo dayntayda isii waa taqaadi inuu dalbado almulaazamana waa inuu idhaahdo kaa hari oo uu cagta u saaro oo markuu galaba uu soo dhinac istaago oo dhinaciisa ku xidho oo su la daba taagnaado xukumkeeda qaal waxau i buhaari xadaana cabdulahi bnu muxamed waa almusnadi aljucfi qaal waxau i xadaana cumaan bnu cumar waa ibni faris albasri qaal waxau i ahbarana yunus ibn yaziid alayli can الzuhri can cabdilaahi bni kacb bni mali saxaabigii jaliilka abaa ah dhalay can kacbin wa aabihi kacb bni mali anahu ee kacb taqaada waa qaanabay ibna abi xadradin saxaabiga loo yaqaano cabdilaah ibni abi xadrad alslami ayaa la yidhaahda daynan dayn buu ku qaanaba oo weydiiyey kaana lahu u sugnaaday kacab fi lmasjidi masjidka dhexdiis ayuu taqaadiga ku sameeye ku weydiiyey fartafacat waxaa kor xata samicaha ilaa uu maqlay rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam wlxaal huwa fii beytihi isagoo gurigiisa ku sugan waaynu hore usoo tilmaanay nabigu alayhi salaau wasalaam guryihiisu waxay ku yaaleen masjidka dhinaciisay ku yaaleen albaabana waa lahaa nabigu kasoo gala alayhi salaau wasalaam marka guryihiisu waxay ka dhignaayeen qol masjidka ku qabsanoo kale ayay takalade mashaahidka dhinacyadiisa waxay ka samaysnaayeen ya waataynu soo sheegnay dhoobayo bay ka samaysnaayeen albaab buu lahaa nabigu calayhi salaau wasalaam albaabada noocaasana daah baa ku sii albaabo waxa weeye sida badan xidhmaya may ahayn daahunbaa ka xigay nabigu iska qabanayay sida xadiidkaynu ka fahmayn fakharaja ilayhimaa nabigu waa u soo baxay labadooda markuu codkooda maqlay xataa kashafa ilaa uu fayday sijfa xujaratihi qolkiisa daahiisa ilaa uu fayday ama uu laabay nabigu waa dhawaaqay yaa kacbu kacbow qaala waxa uhi labayka yaa rasuul allah waan ku ajiibay rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu uhi nabigu dac waxaad dhigtaa min daynika dayntaada xaggeeda haada intan wa awmaa waa tilmaamay ilayhi xaggiis ay shara kala bar buu tilmaamay yani inkada gacantuu nabigu ugu tilmaamay qaala waxa uu ihi laqad facaltu waan sameeyey yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wuxuu ihi nabigu qum istaag ibna abi xadrad buu la faqdihi adiguna ugud inta hadhay ugudoo bixi waa asulxu fi duyuun xadiiku awalan wuxuu tilmaamaya masjidka gudihiisa dayn in lagugu weydiiyaa inay bannaan inay bannaan tahay bal inay bannaan tahay mulaazama in lagu laazimo oo cagta cagta lagu saaro xataa masjidka gudihiis oo lagu weydiiyo marna layska kaa hor madoobeeyo lagu hor fadhiisto ya oo meeshaad masjidka ka fadhiisataba uu dhinacaaga ama hortaada soo fadhiisto oo de uu ku tusayo ninkani maanta deyntiisa inaanu ka hadhin oo uu daba socdo Eh, waana halkay ka qaateen fuqahadu markay shaaficiyadu ka hadlayaan eh, waxyaabaha salaada jamaacada looga baaqdo waxaa ka ah, waxa weeye wamulaaamatu hariimi mucsirin baa ka mida ah. yacni mid dayn leh inuu laazimo mid la cusleeyey oo aan daynta iska bixin karin iyagoo u sharinaya waxa weeye hadduu waayo caddayn uu waayo yani ida lam takun cindahu bayinatu icsaar haddaanu haysan hadduu ka soo qaato maxkamada warqad weyn oo ninkaa in la cusleeyey oo daynta laga sugo tilmaamaysa wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu caddayn ama shuhuud uu haysto ninkaasi inuu kacay daymoobay xaaladiisu xaalan tahay de waa laga qabanaya waxa la odhanaya ninkan waa inaad ka sugtaa sida alla uu sheegayo laakiin cadayntana ma hayo markhaatina ma haysto haddii dayntiina waa ogol yahay ma diidana hadduu jamaca la soo tukado oo ninkiina uu jamaca ku tukanayo ama masjidkaba uu ku sugayo waxay leeyihiin inuu maadaama la cusleeyey oo macduur u yahay dayntii ninkii qaanabayeyna wuxuu iskaga bixiyo ma hayo cadayn uu ku cadeeyo duruuftiisana ma hayo waxay leeyihiin jamaca waa ka baaanaya xaalada noocaas jamaca waxa wey waa ka baaanaya si aan waxa wey laysu dhibin naam maaha dayn lala goosanaya maaha oyaan la odhan fuqahadu yani dayntii lala baxsadaa bay soo dhowaynayaan laakiin shuruuddaasay ku xidhayaan waa qof la cusleeyey cadaynna aan ahayn welibana dee laga yaabo qofka daynta kule midaan u naxayn inuu yahay ama hadduu doono aflagaadaynaya wuxuu doono kula hadlaya ama ceebaynaya ama masjidka dhexdiisa kaladhka qabsanaya oo iska laalaadinaya wuu ogyahay kaasi inuu xaalkiisu culus yahay waxay leeyihin jamaca way bannaantahay inuu uga baaqdo waayo waa waxyaabaha keenaya ee qofkii jamaca inuu uga baaqdo waa macduur buu ku noqonaya xadiiku wuxuu kaloo inoo tilmaamaya masalada waa tilmaamaya masjidka gudihiis dayn in laysku weydiiyo xoolo laysku lahaa waxaa kaloo xadiidku tilmaamaya inay habboon tahay dadka daynta isku leh hadday xaalkoodu u adkaado in la heshiisiiyo sulxi in laga dhex abuuro ugu fiicanina waxa uu yahay horta kii xaqa lahaa in lagu guubaabiyo ee xaqa inuu sugo ama waxa weeye xaqii u lahaa qayb ka mida inuu saamaxo haddii uu saamaxana ka la yidhaahdo wakhti dambe lagu qaban maayo aduguna hadda bixi waa alwadiicatu wtajiil alwadiica wtacjiil midna inuu wadiico sameeyo hoos u dhigo xoolihiis oo qayb ka mida uu cafiyo ka kalena inuu sameeyo tacjiil oo uu soo dedejiyo oo uu bixiyo laakiin haddii eh, labadaba mid la isugu geeyo dhinaciisa ta noocaasi sulxi noqon mayso oo hadii la yidhaahdo ninkii xoolahana wax ka daa welibana ka sug waxay noqonaysaa dee in la cusleeyey bay noqonaysaa dhinaca in la cusleeyey haddii la yidhaahdo xoolaha wada bixi haddana bixi iyaduna kii kale in la cusleeyey noqonaysa marka cadaaladda iyo waxa weeye wanaagu waxa uu yahay iyo mid walba in wax laga jafjafo midna la yidhaahdo wax ka dhin kadhimidaa laga dhimayna ka dambe lagu guubaabiye ka labaad ee wax lagu leeyahay isaguna inuu soo dedejiyo meeshuu doonaba haka keeno macnahaas uu inoo tilmaamaya waxaanu kaloo ka faa'iidaysanaynaa xilliyada qaar inay iska bannaan masjidka in codku uu ku dallacmo waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam kama hadal codkaa kor loo qaaday kama hadal wuxuu ka hadlay wixii ay isku hayeen inta noocaasi ay bannaan tahay laakiin waxaan leenahay bannaanaansha mutlaqa ka qaadan mayno ee haddii wixii keenaya codka kor in loo qaado la xallinayo waxaa la iska ogaanayaa codkaasi inuu iska soo dhammaanayo marka in la dhex galo oo nabigu maqla calayhi salaatu wasalaam taa lafteeda ah waxaa ku sugan diidma la diidaya masjidka codka kor in loo qaado diidma la diidayo inaanay masjidka aadaabtiisa ka mid ahayn laga qaadan maayo codka kor in loo qaado waxaan maslaxa ku jirin haddii darsi la dhigayo sama laysu sheegayo wanaag laysku guubaabinayo iyo wixii la mida wixii wanaagsan ama qof halis looga baqayo kale lagu qaylinayo ama qof xumaan samaynaya lagu qaylinayo waxyaabahaasoo dhani waxyaaba la ogolyahay oo wanaagsan weeye laakiin hadalka iska caadigae maalayacniga ah masjidka in waxa weeye codsa waxaanoo qayla'a ah lagu sameeyo waxay khilaafsan tahay aadaabtii looga baahnaa masjidka ayay khilaafsan tahay tanna irtafacat aswaatuhuma nabigaa dhexgala calayhi salaatu wasalaam wixii keenaya codka kor in loo qaadaya sawaxankana nabigu taasuu xalliyey haddii taa la xaliyana codka kor in loo qaado in la xaliyo ayay noqonaysa fawaaidda xadiidka laga faaiidaysanaya waa badan tahay baabu kansi lmasjidi wuxuu baab yahay masjidka in la xaadho iyo waltiqaai lkhiraqi calalihi iyo maryihii gogo'a laga qaado iyo walqada qurunkii iyo walciidaani qoryihii iyo wixii la midka ahaa yani kansil masjidun baa la macnaynaya maxaa laga xaadhaya waxyaabahaasaa laga xaadheeya oo qashin oo dhan ah iltiqaad alkhiraq walqada walciidaanna alfaadda qaar bay ku tibi oo xadiiku leeyahay laakiin ka baxsan ee bukhaariiyo muslim ka baxsan oo kaanat taltaqitu alkhiraqa walciidaana min masjid ayay ka qaadaysay gabadhaasi waa gabadha soo socota kaanat muulacatan waxay ahayd mid jecel biikhraaj ilqada qashinka inay ka saarta masjidka riwaayaadkaas ayuu imaam lbukhaari tilmaamaya xadiikani leeyahay qaala waxa ui bukhaari xadaana sulaymaan bnu xarb alsdi qaala xadaana xamaad bnu zayd can thaabit wa ibni aslam albunaani can abi raafic nufayc asaa'iq can abi hurayra radi allahu tacaala can ana aswada madow aw imra'atan haweeney sawdaaa madow kaana waa ahaa yaqumu lmasjida masjidka mid xaadha ama kaanat taqumu lmasjida waxay ahayd mid masjidka xaadha famaata waa dhintay fasa'ala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa weydiiyey canhu ninka xaggiisa ayuu weydiiyey waxay leeyihiin shuraaxdu ninka la weydiinaya abubakar buu ahaa qaala wuxuu ihi nabigu afalaa kuntum miyaydan ahayn bihi kuwa ii ogeysiiya dhimashadiisa iyo geeridiisa dullunii itusa calaa qabrihi xabaashiisa aw ama qaala waxau ihi qabraha gabadha xabaasheeda welima adoonba mise waa adoon ayaa laysku hayaa faataa waa yimi nabigu qabrahu xabaashiisa fasallaa calayhi waa ku tukaday baabku waxa uu yahay masjidka in la xaadho oo la nadiifiyo ta noocaasna waa mid laynoo jideeyey xadiiu caaisha wataan hadda soo tilmaamaya sunanta ku yimi amara nabiyu sal اllahu alayh wasalama bibinaai اlmasaajidi fi duur wa an tunadafa wa waxa weeye la udgooneeyo bukuur lagu shido waxa weeye ta noocaas la ina faray si masjidka loo ilaaliyo nadaafadiisa waxaa kaloo xadiidka laga faaiidaysanaya masjidka in cid loo gaar yeelo nadaafadiisa ka shaqaysa yaduna inay habboon tahay oo gabadhan ama ninkan labaduba waa jireen waxay ahaayeen kuwa lagu ogyahay masjidka nadaafadiis lagu ogyahay oo ku caanbaxay gabadhuna waa gabadhii aynu soo marnay ee waxa weeye waa yowm lwishaaxi min tacaajiibi rabbina gabadhii aynu soo maraynay wey masjidka in shaqaalo loo sameeyo oo la daneeyo nadaafadiisa inay aad iyo aad muhiim u tahay waxaa kaloo ku sugan masaladii aynu soo tilmaannay kitaabuljanaasana waa ku faahfaahin doonaa alsalaatu fi lqubuur ida kaana fii salaati ljanaasa xabaalaha dhexdooda in maydka lagu tukado inay bannaan tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimi xabaalihii buu yimi meeshii lagu aasay waa xabaalaha dhexdeeda dabeedna nabigu waa ku tukada calayhi salaatu wasalaam haddii qof aad jeceshahay ama qof muhima ay ku dhaafto salaatuljanaazihi uu ku dhaafo dadkii ay dhaaftay xabaalaha dhexdooda inay ku tukadaan wax basiya ma laha laga faaiidaysanaya baabu taxriimi tijaarati lkhamri khamriga in laga ganacsado xaaraantinimaynteedii baabkeedii wey fi lmasjidi masjidka gudihiisa xadaana cabdaan waa cabdulaahi bnu cumaan alcataki almarwasi can abi xamzata wa muxamed bnu maymuun asukari abi xamza can ilacmash sulaymaan ibni mihraan can muslim bni subayx abiduxa alkuufi can mashruuq ibn ljda alkuufi can caaishaa radi allahu tacala canha qaalat lama unzilat markii la soo dejiyay alaayaatu aayaat oo min suurati lbaqara ka mida fi riba ribada shanigeeda ama dulsaarka xaalkiisa ka hadlaya kharaja nabiyu sal llahu alayh wasalam nabigu waa soo baxay ila masjidi masjidka xaggiisa faqara'ahunna aayaadkaa wuxuu ku akhriyey cala annaasi dadka dushooda uma xarama nabigu waa xaaraantinimeeye tijaarat alkhamri khamriga in laga ganacsado yacni fi lmasjidi markuu aayaadka akhriyey ayaa waxaa laga dabageeyey ganacsiga khamri laga ganacsanayo masjidka gudihiis inaanu bannaanayn markii dambana masjidka gudihiisa iyo dibadiisaba waa la xaaraantinimeeyey oo waxa weeye amriga in la iibiyo waxaw waa la xaaraantinimeeyey ina aladii xarama shurbaha xarama baycaha ninkii nabiga u yimi calayhi salaau wasalaam isagoo u sida jalxad weyn oo khamriya oo hadyada oo uga keenay baadiyaha uga keenay nabigu waa diiday calayhi salaau wasalaam inuu abalo wuxuui nabigu aqbali maayo waa diidi nin saaxiibkiiyo magaalada ugu yimi oo golihii fadhiya ayuu dhegta wax ugu sheegay nabigu wuxuu ku i alayhi wasalaam maxaad dhegta ugu sheegaysaa wuxuu nabi alla haddaad hadyadan iga aqbali weyday waxaan ii soo iibi lacag bay ku fadhidaa suuqa iga soo iibi soo iibi dabna nabigu waxau ku i alayhi wasalaam waa masjidka dhexdiisa ina aladii xarama shurbaha xarama baycaha waxa weye allihii diiday in la cabo wuxuu diiday in la iibiyo ayuu diiday wallah aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed walih wsaxbihi wslm